subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo arbacada taariikhdana ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha koo iyo tobanaad labada kun labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah shan iyo labaatanka bishan waxaa furmaya fadhi fadhiga baarlamaanka soomaaliya iyadoona ujeeddada ugu weyn ay tahay wax kabeddelka dastuurka muran xooggan ayaa arrintaasi ka taagan xildhibaanada ayaa laftooda ku kala qaybsan waxaana markaasi ay soo qorayaan hadallo iska soo horjeeda iyadoona xildhibaanada qaar ay markaasi ku guudiyeen in ay ansixin doonaan wax kabeddelka dastuurka sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan faahfaahino ayaa ka soo baxaya dagaal ka socda deegaano hoos yimaada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalkaasina u dhexeeyo ciidamada s c iyo sidoo kale militariga somalilan qodobadaas iyo xubintii kalmaan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka idinkala socodsiinaya waa mar kale iyo falqaynta wararka heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falqaynta wararka oo subaxal baad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho maalmaha soo aadan waxaa furmaya fadhiga baarlamaanka soomaaliya iyadoona baarlamaanka ay markaasi u codeyn doonaan wax kabeddelka dastuurka hase yeeshee xildhibaanada ayaa ku kala qaybsan waxayna markaasi sheegayaan in arrintaasi aan loo midaysnayn islamarkaana dib loo dhigo hase yeeshee xildhibaanada intooda badan ayaa qaba in wax kabeddelka dastuurka fadhiga ugu horeeya baarlamaanka la keeno isla markaana ay u codeeyaan in wax ay ka bedelaan dastuurka xildhibaan daahir amin jesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya isla markaana taageersan wax kabeddelka dastuurka ayaa waxa uu sheegay in fadhiga baarlamaanka kulanka ugu horeeyo loo codeyn doono wax kabeddelka dastuurka islamarkaana xildhibaanada intooda badan ay ku mideysan yihiin waxa uu sheegay in laga maarmaan ay tahay in wax kabeddelka dastuurka loo codeeyo islamarkaana dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah sax waay baarlamaanka waa furmayaa shan iyo labaatanka bishan ayaa mawcidka uu guddiga joogtada hogaamiye uu aadan yahay waa maalin sabdiga ah kadibna ajandiisi caadigaha ah ayuu gudurgeli doonaa dabcan ajendaha baarlamaanka u yeela ka fadhigaas waxa ugu weyn oo la xusi karo waa dastuurka dastuurka in wax laga bedelo sida uu tilmaamaayo qodobada dastuurka labada kun iyo laba iyo tobankii baarlamaankii la dhisi waxaa loo igmaday inay dastuurka wax kabedel ku sameeyaan si afti qaran loogu diro ehm, oo shacabka soomaaliyeed codkooda ay ugu dhiibtaan laakiin waxaa ka horeysay in baarlamaanka uu kasoo dhamaado wax kabedelkii baarlamaanka lagu sameeyo ehm, ajendahana waa nuucaas sidaan qiyaastayda ay tahay ehm, ama inta aan ka maqlan ka ogahay laakiin markii baarlamaanka furmaan ogaan doonaa waa suurtagal in ajendooyin kale isku hoos galaana eh, laakiin sida lagu ballansanaa wax kabedel suulka ayaa ugu weyn ajendaha baarlamaanka iyadoo baarlamaanka wali u furmin ayaa xildhibaanada qaar buuq isla dhexmareen oo baraha bulshada ay kusoo qorayeen in arrintan ay kasoo horjeedaan kuwo kalena ay taageersan yihiin marka mar haddaad iskhilaafsan tihiin soo ma muuqato in ah, wax kabeddelka dastuurka uu ka taagan yahay khilaaf weyn walaalow eh, waxaan filayaa xildhibaanada eh, waxay iiga ay gacanta ku haayaan ayay ka walaacayaan loomana baana baarlamaanka asaga ayaa loo igmaday wax ka bedelka cid kale oo ay u diraayiin oo ciddaasaa loo igmada ay leeyihiinna ma laha marka shaqo ku taalla sidaad u qaban laheed haddaad aada u baajiso waa ku taalla waa ku sugaysaa marka shaqo u taalla waayo baarlamaanka haba inay ka walaacaan maaha ayagaa loo idmaday shacabka soomaaliyeed ee ay matalaan waxay ka sugaayeen inuu dalkan yeesha dastuur lagu midaysan yahay dastuur shacabka soomaaliyeed la horgeyn karo oo la cod aftiya la gelin karo ayaa baarlamaanka laga sugaaya marka inay ka meermeeraan ma eh, haddii ay jirto cabsi ama qodobada qaar lagu tirax tagaa hadday jirto sideedaba baarlamaan waa kala aragdoon yahay waxaa lagu kala baxayaa cod waayo marka dhibaato waxaa ah adiga oo cod leh oo xaq u leh inaad codayso inaad ka murugto ama codka liiga helaa amaan sidaan rabin eh, ay noqotaa inaad ka codayso eh, muxuu ahaay aad ka murugtaa saxmaa haddii si aadna adiga rabin loo codeeyana xildhibaan kaa badan ayaa u codeeyay haddii adiga taada loo codeeyane kan eh, muxuu ahay isagana nuucka lagu fikiraaye wuxuu ku qanci doonaa codka majority-ga ee meesha u dhaco marka eh, wax laga murga maaha anigu aragtidayda waxa waaye xildhibaanadu waxay iiga gacanta ku hayaan ayay qaabkii ay u dhigi lahaayeen ay ka walaacsanyihiin wax kabedelka dastuurka haddii aad wax ka bedeshaan waxaa meesha ka baxaya awood qeybsigii four by fivekii oo soomaalida inta badan ay ku dhaqmi jirtay arrintaasina dad badan ayaa kasoo horjeeda marka haddii xildhibaanada aad tihiin soo lama dhihi kara wax kabedelka in marka hore wadatashi la geliyo waa mahadsan tahay awood qeybkii four point five dastuurka kuma yeelo waa waxay soomaalida ay muxuu ahay iyada samaysatay oo eh, dhaqan ay ka dhigatay dastuurkaas baalbaadha loo gediyay hadii lagu arko dalka soomaaliya four point five qeysan hadii lagu arko aniga ayaa been sheegay maya maya maaha eh, dastuurka in la ilaaliya awoodqaysiga waa qoran laakiin waxa la layihaha four point five na kuma qoro shan beeloodna kuma qoro lix beeloodna kuma qoro dastuurkaas wuxuu leeyahay wuxuu ku qoran yahay af sharci ah oo muxuu aha qof kasta eh, xaquuqdiisa dhowraaya ayuu ku qoran yahay four point farna kuma qoro shan beelna kuma qoro awood qeybsiga in la ilaaliyo bas uu tilmaamaya awood qeybsiga hala ilaaliyo macnaa kan oo foorka ruuxiis ayaa wuxuus xaq u leh inays hela ay sax tahay kan oo adaada nuska aad ku tilmaamaysin ani meelay ku qoran tahay ma arkin muxuu ahay waa waa xuquuqdiisa in la ilaaliyo wa marka taasna waxa waaye baarlamaanka soomaaliyeed kuma xadgudbaayo oo wax lagu dhaqmiyo lagu soo caano maali mid lala rabaa waxaa weye dalka kan in codkaaga wixii ku siiya aada yeelin codkaaga wuxuu ku sii inaad yeelid dalkan la xoreeyo nabadgelyadiisa laga shaqeeyo shacabka afti loo diro ciddii badan iyo ciddii yar codkaas lagu kala baxay xisbiyo ayaa la dooranaya muxuu ahay xisbiyadaas lagu kala biiraya waxa layidhahda qabiilna meesha wuu ka baxaya marka waxaan rajaynayaa sida adduunyada dowladaha adduunyada muxuu ahaa dawlado laba boqol gaarahay boqol iyo sagaashan iyo xoogaa kor usii dhaaftay ayaa adduunyada ka jirta siday u nool yihiin soomaaliya waa inay u noolaataa in la ogolaada sida caalamka dawlada dawladaha caalamku dhisan oo ku dhisan shareecada islaamka iyo dhaqanka suuburay soomaaliya leedahay inaan ku dhaqanno ayaa la rabaa ee inaan maantoona qabiil daba taagnaano annagoo qabiil hebela ah, annagoo jifa hebela ah, annaga oo xasan hebel adeerow taas dawladnimona ma geynayso wado dhexda ka go-on waayo oo si u socota tii gelaysa dowladnimadeenaa ku dhimanayso waa in dawladnimadaan u hogaansanaa qaabkan dawlad noqonayna casharada caalamka laga bixiy inaan ka faa'iidaysano wa arinta hadda baarlamaanka markuu furmo ugu weyn ajendaha wax kabedelka dastuurka waxaa lagu eedeynayaa in madaxtooyada ay gadaal ka riixayso xildhibaanadana ay cadaadis ku saarayaan in ay markaasi ajandahaas ay ansixiyaan iyadoo la ogyahay in musharaxiin hore ay arrintan si weyn ugu soo horjeedaan oo maalmaha soo socdan ay muqdisho imaanayaan oo ay arrintan ka hadli doonaan arrintaas ruuxeeda qalada xildhibaan cid khasbi karta ma laha xildhibaan cid khasbi karta ma laha siyaasadana lasma qasbo baarlamaanka soomaaliya xeer hoosaadkiisa waxaa ku qoran in saddex nuuc loo cadaynayo kow cod qarsoodiya labo cod gacantaaga saddex cod magac u yeelisa xasan hebel geedi inteed u codaysa meel hebelan u coday le magac u yeelis saddexdaasna waxa ka baxsana looma codayn karo muxuu ahaa saddex saddexdana ka la qaadanayo baarlamaanka fadhigaas maalintaas fadhiyo ayuu ka go-aan gaarayaa go-aan gacantaagaas ku gaaraya cod qarsoodiya ha loo codeeyo cod muxuu ahay gacantaaga ha loo codeeyo cod muxuu ahay la yiraahdo muxuu ahay magacyeeris loo codeeyo go-aanka baarlamaanka ayaa iskale xildhibaane dalka wuxuu ku jiraa dagaal oo dowladda waxay dagaal ku qaaday maleeshiyaadka al-shabaab haddana siyaasad kale ayaad furteen oo wax ka bedelka dastuurka oo xildhibaanada naftooda ay ku midaysnayn siyaasiyiintii sidoo kalena ay hadalla arintaas ay ugu soo horjeedaan ay soo qorayeen marka sooma muuqata in hadda jiha kale aada aadeen walaalow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xildhibaanaday asla kulmay intuu ku yiri yiiyaan kuusoo koobaya hadii ay wax dhaliila iyo hadii wax dagaalka gaabinay ah ay ku jiraan soomaaliya shan qodob ayay u baahan tahay u yiri kabeen sheegi maayo anugu uu yiri shanta qodob saddex ka mid a ah, beesha caalamka ay naga jirtaa waana ka raadinaynaa waa cunaqabataynta hubkaoo la qaado daynta oo la cafiyo iyo ku biirida ururka ganacsiga mxuuha comes saddexdaas beesha caalamka ay naga jirtaa waana ka raadinaynaa labo soomaaliya gacanteeda ay ku jirtaa waxaana rabaa labadaas inaad liiga xigsado oo aad qabataan shaqadaas oo maxay tahay labadu dastuurkoo la ansixiyo iyo shabaab oo lala dagaalamo marka dad waxaan arkay madaxweynaha kambeyn garayn hadda su-aashaada ay kamid ahayd madaxweynaha kambeyn garayn madaxweynaha wuxuu kambeyn garaynaya dastuurka la-aan socday iyo in dagaalka shabaab laga qayb gaalo labadaas aad sax ma marka waxaa la rabaa wixii sax ah inaan qalad laga dhigin kaasini waxauu ahaa xildhibaan daahir amin jesow oo aan wax ka weydiinayay wax kabedelka dastuurka ay ku sameynayaan fadhiga baarlamaanka usoo horeeya oo shan iyo labaatanka furmaya iyadoona arrintaasi ay ku kala qaybsan yihiin xildhibaanada iyo sidoo kale siyaasiyiinta dalka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka falqeynta wararka ayaad la socotaan wararka ka imaanaya deegaanka lagu magacaabo burkdarkayn oo konton kilomitir u jira magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay sheegayaan in uu ka socdo dagaal aada u xoogan dagaalkaasina u dhexeeyo militariga somalilan iyo dadka deegaanka ee s c c waxaana la sheegay in dagaalkuu bilowday saaka aroortii ilaa iyo haatan uu ka socdo deegaanka khasaare ayaa gaaray labada dhinac inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayaan dhawaqa hubka culus oo dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ay isu adeegsanayaan ma jiro wax war oo kasoo baxay dhanka somalilan ee ku aadan dagaalka ka socda deegaanka buqdharkayn ee duleedka galbeedka kaga beegan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool s c ayaa waxay sheegtay ama deegaanka s c waxa uu sheegay in ay markaasi ciidamada somalilan ay weerarka kusoo qaadeen ciidamada s c ee ku sugan ee difaaca hore ee deegaanada maamulkaasi wuxuu warar kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyeen dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal dagaalka ka socda deegaan hoos yimaada magaalada laascaanood qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan la soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane aw duceeyiya allay leedahay warnimo waxaa idin weydiiyey roob ilaahay tiradii ka badiyaa yimid oo barwaaqaa dadkii waxaa la isweydiinayaa anigu horta midna waa soo joogay midna waa maqlay qayrtaan oo kale waxaan maqlay mid xoob dheeraa loo bixiyey midna waxaa loo bixiyey biyo badan mid gu ahaa oo hadda ka hor soo joogayna waxaa loo bixiyey laba gu'le qayrtaan waxaa la rabaa in magac loo bixiyo anigu waxaana dhihi lahaa biyo badankasi biyo badan ha loo bixiyo wixii dunuub shabaab ay dalkan ka galeen iyo waxay dhiig muslim ku daadiyeen wardeerta waxaa la yidhaahdaa khawaarij xaaqa warna waxaan dhihi lahaa boholodulis deertan anigu waxaan dhihi lahaa midaaya waxaana ku midoobay dadkii shacabka ahay iyo dowladdiiba si ay shabaab ula dagaalaan maxamuud tubaakow anigu markaan fiiriyey dayrtaani roob ka socda waxaan dhihi lahay dayrtii furimaha war dayrtan waxaa la yidhaha dal xorays waxaana lagu xusuusan doonaa xoraynta dalka marka warkiinna waxaan u gartay waayihii hore waxaa jira dayrtii talyaani kici hugii ingiriiskii marka dayrtaana waa shabaab kiciaa ka wadin ha marka magacay u noqonaysaa dayrtii shabaab kici oday reer miya oo roobkii si xun ugu daay aqal iyo guri iyo midna uma dhisnayn waa gebiyey marka afarey wuxuu tiriye uu leeyahay aqal daahya weyn kuma jira iyo meel dugaal badan dadii adduunye waa dihri bannaan waxaan degegnaa rabbi ow daa'inkaan barinay ow diiro dhaladan qalbiga u galeen inay ka wadaastiriyeen horta shabaabku waayahan waa kacaddahay waxaana la yidhi nin baa wuxuu la kulmay rag shabaab ka tirsanaay oy xaaladdu kuxun tahay kadib wuxuu yidhi war haddii ducal idinka aqbalayo maxaad ku ducaysan lahaydeen waxayna ku jawaabeen dagaalka ha joojiyo xamse hadalka kulul ha joojiyo maha tooshka ha joojiyo guuro heesaha ha joojiyo axmed dheere gabayga ha joojiyo suulnuug bisinka ha joojiyo cabdulle shirib dagaalka ha joojiyo ciidanka dhiiranaanta ha joojiyeen waxay kalooy dhaheen shacabka nacaybkeenna ha joojiyeen diyaaradaha duqaymaha ha joojiyeen bulshada baraarugga ha joojiyeen ilaahay roobka ha joojiyo haddii intaas la waayana nafta rabbi naguma dhibay dhaheen warnamayo ducada lama aqbalo haddii nafta cunaha soo gaartee hadda kahor waxaa la yidhi shaydaana ari siiyey markaas arigan waa ku badaahe bisinka ha u qabanin marka sheekadaas waxaan u maleeyey anala ka damiyey wax tooshiya kaa miran jira bisinkan nalaka dhaafo oo nabadda ah. baabi'inay war akhyaare waxaan idin weydiiyey ah. kalmaanta wareegta ah. maxaa furimaha galmudug ku koobay war hadda ka hor jabhadaha xamar qabsaday nin odayaha la socday odaygii marka dadkii xamar joogay iyo wixii isdaqray iyo wixii isdilay inuu ka taliyu damac kuwii kale deegaanka hore u joogaa ku dhegey markii ay ku dhegeen wuxuu yidhi warnimayow anigu inaan taladiinna qabsada ma rabo xamarna anuu dhibaato uma soo doonin jabhadaasaan oday u ahay meeshii ay tagaan aanan ka odayaynaya kalamaanta marka waayahan wareegaysa halgankaasu meeshii aadaysa war intaa xoraynta dalka ay socoto waxaa la yidhi kalamaan furimaha ka baaqsan mayso ninkii maday isaaq ahaana oo furimaha dagaalka riyo ku tegey waxa uu yidhi lankisabara sad shay hele sidii fadaani sidaani waa war waxaad ka tagtay <laughs> ninka la yidhaha madey hadda ka horna wuxuu yidhi isagoo qolo u mahmaahayey lanaada uweeren goosaabtaa madhurow warkalamaanay galmudug waxay u eg tahay inay jidka cadaaladda cagta saartay qofkii qof dilana oo si haqdarraa ah u dila na la dili doono oo mashruutaa yimid aryaa reer guriceel dhabaa wada shuuta noqdaniyow warwarkayga dhex gelinine hadday say u bilaabatay u dhaqan gasho aanooyinkii qabiilka iyo ficiladii xumaay galmudug waa laga dhex weyn doonaa war maalin dhaweeta qaran maxkamadda gurceelka hadlaaya wuxuu yidhi eedaysanayaashan aan qaranka u ahay waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay dembi ku weyso waxaan markhaati ahay reer hore inuu ka dambeeyo horta nimaya waxaan idin weydiiyey khilaafka doorashada buntland kuuriyada waqooyi miyaa ka dambaysa war kuuriyada waqooyi inay falastiin xoraysa laga sugi maayo war nimayo dadka qaara ah waxay leeyihiin arrinta xalay mbuuro soo noqnoqotay yukrainaa ka dambaysa war abwaanow yukrain iyadaa dhibana qamadiga iibgeysa weys war anugu waxaan dhihi lahaa yasirka alla xanan buura iyo qase lala yaabi waradhaa waxaan idin weydiiyey degmada afarta buundo la raadinaayo ayaamahan ma jubbalanday ku taallaa masiir shabeelle war buundada go'da waa midda baar dheere afarta buundo arbay cabdiye ka intayda war ma waalantihiin kala maanay buundada liqliqata beledweyne ku taale war idinka dhan waa waalantihiine buundooyinka muqdisho cid kala ma xihino roob baa gooyey war hakaba buundo ma waa buur ku taalla koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool warnimayu shabaab waa gabaabsi halkaas markii lagu farxayey haddana xooga xurgufo beelyadaa soo bilbilo bilowday gabay dheeraan ka tiriyey ilaahay maqadiirtiis hal xabbanan baa ka aqoon waaya markaan soo fadhiista ku khatar miya war ku khataar beela nin gaba ka tirshay wuxuu yidhi eh. ummad yahay allaha caadilkaa cududa weyn siiye eh. ummad yahay cadaawuhuu qabsaday ciidankana heesta eh. ummad yahay cabiidsiga dulligu caynka ugu jiiday ayaguna iscunaya indhaha caadka laga saaray ummad yahay caloosha isulaya cuqduhu buuxshay ummad yahay cafiifaysan ee ciilku wada haayo ummad yahay casabadaa haddana col iyo laayaana ummad yahay cadkoodii jaree daadshay carunkooda ummad yahay carruur iyo ciro iyo culummo aan dhaafin ummad yahay cirbixiyeenka iyo dila cuqaashooda yahay casabadaa haddana col iyo ayaana ummad yahay cisiga aan lahayn oon cabsi oqoon ummad yahay cisiga aan lahayn oon cabsi oqoon intaan cadha ilaahay ka dhalan camalladeenna xun calaamado la yaab intaan cudur naloo keenin her caadsidoodii intaan ciiddu nala nuucsan cagta dhigaca waan laba noqdiyo caanda dhegalaah war nin wuxuu yidhi haw xaniyo weynaan tol iyo xidid sokeeyaah khawaariij xinjira nuugahaan la xarbinaynaa waxaa loo xuslinayaa dagaalkii xaqa ahaaye jihaadka iska xaadiri ninkii xoog isku hayow walaalkaasoo kale markay marayso tiimkii muqdisho fadhiyey kalamaan waxay ku dari lahaayeen ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabaanayn warnimadu saddex gabaal ii diyaarsanay mid taashaa afgayga kala baxay midna carays kii kalaan rabay hadda inaan jeediyo isagiina wuxuun u maleeyey in tiam la baxay biiraxsismiya waa sidaas abwan waxaa la yidhi waraabaha dhacsaalow adaa dhoohan weligaaye adigaa dharooqon xishood dhibic lagaa siine dhadhab iyo adaa dheelalow mooda shay dhaba eh adaa kibirka dhiilaha u culay oo dhigaashaday dhakalkiyo aduunbaa darsaday dhaalka geerida dhukubsina eh. aduunba uga cabay dhalada waabaaye atoorkii dhaqaystaa too maagay dhowraha eh waxaad dhibi shaxlaysaba haddaad goojo dhagax siine dheelidaya haddaan dhuudhiyow lagu dhakaryayn ku saacida haddaan niisa dhabanaanin dhagbas iyo haddaan helinaaka cindhambaalkaygu dhafarrada haddii aanan ka furin gacalka dheeraarsan eh. haddii aan dadkoo dhani go'aan dhigan kulaynaya dhiti eh. iyo haddaan caaradhuub amase dhoolgaadda eh. dhallaanka iyo habluhu soo dhufsanay dhiillo kugu haysa dhufaysada raggaan dhuray hadduu kugu dhici waayo iyo haddaan dhuuxa iyo quban dhicaankaagu haddaan habaqlahaagii dhutiye dhuuma kari waayo dhisaqaad galmaagtuyo haddaan dhiruhu noo baaqin haddaan dhaah madow iyo qalbiga dhugi lagaa saarin dhaayihiyo haddii aan wejiga dhaxani kaa foolin dhiifaqabe dhawaaqiyo haddaan galowgu dhaalaynin dhargalyohow haddaan aan dhabad dhimasho kuu sheegin dhullax iyo dhibbaankaan karo dhur gunaah tahay mana lihi dhaqaalayn dhaqsaba dhuda jar mooyaane haddaan lagu dhammayn oon arrada gebi lagaa dhaarin uma dhalan dhulkee sida adan dhoof ku soo galay dhakafaarka hoo waadigii diiday dhowrsiga waxaan maqli jiri haddii aanan dhulkaygo dhiig kuugu fool dhaqin haddii aanan dhulkaygo gobanimaada soo dhicin soomaali kama dhalan war maxamuudow maxaa toos ugu dhihi weysay kacay dhiiggaa ikacay war kalmaanay eh. madaxweynuhu gacan u shakaalan tahay eh. waxaa laga sheega london eh. maxaad warhayseen war madaxweynuhu ma qurba joogtii u dhihi rabaa ama waddanka mar dambe xilal how soo doonanina ama hadduu xurayn rabaa kaalaga ka qayb qaata war hadda ka hor madaxweynuhu waa tuu lahaa laba jid mid uun ha la maro kan shabaab la dagaalamaya ama kan shabaabka helala dagaalamayo marka waxay la tahay qurba joog iyo qorax joog labadaas jid unbaa furan hayehe say wallaahi macuusley amaa la arki rabaa war furmaha aan ka soo hadlayno waa furmaha xuraynta dalkeenna adduunkana furun kalaa ka furan waana ogtihiin dhibaatada lagu hayo shacabka falastiin haddii ay sii socotona waxaan u malaynayaa in la arki doono kalamaan qase ka soo hadasha haye falastiin iyo qase gorgor maa kaaga horraysa quraax hooslaba male waa dhul bannaana diyaarada kor wareegaya kolley daaba halkaas laga heli maayo kowdhe waxaanse soo xasuustay nin hadda ka hor aan u inuu kalamaan ka tirsanaa oo la weydiiyey carab maxaad ugu ducay lahayd markaasuu yidhi ma carabowdha aadam mise falastiin markaasaa la yidhi falastiin wuxuu yidhi ilaahuw waa keligoode wax labeeya sii war mid kaloo ducadaas duca ka dheergeliyey wuxuu yidhi ilaahuw falastiin hub ma lehe hub sii ilaahuw dhulkoodii waa lagu haystaahee dhul si ay xor u yihiin ilaahuw hiil waa waayeen tole tol sii ilaahuw garab waa waayeene garab sii ilaahuw gaadiid sii ilaahuw gantaala sii ducadaasaannin ugu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin warkhayaaray warka waa badisaan difaacyada nagala sugayaaye aan soconno ma soc soconaa warxaa ciyaalsiyaha furunta lagala soo jeriyey xuquuq baynu leeyihiin ma la kala xigaa ah. waa dagaalkooda fariimahaasi xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebgabo u barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay shariif sheekeen uu farsamaynayey nabadgelyo